بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى العلم واي علمي بو كهدليا halkan waxaan ku soo jirnay kitaabkeena loo yaqaanay al-usul min ilm al-usul cashirkeena ugu dambeeyay waxaanu ka soo hadalnay ahkaamtii baynu ka soo hadalnay waxaanu ka soo hadalnay al التكليفية أو شنحيت واجب يا مندوب يا محرم يا مكروه يا مباح وعين صوت المعنى مذول بالتعريف كيسا وعين صوت المعنى يا احترازات كيسا وعقين كسوة الله ينودن بالأحكام الوضعية ويضنا شنك كوميد لكن شيخ الله بو كشيغي صحابة يا فساتيا شرق يا مانع يا علبة أما صواب كادانس كالو رغم waxaanu soo tilmaanay faasidka iyo baadilka ma u dhexeeya wax markaas waxayan farqiya wuxuu sheekhu soo sheegay fi lixraam iyo fi nikaax baa la kala geeyaa buu yidhi dhinacaas iyo waxyaalo badan oo tawaabic ah waynu ka soo hadalnay tacriifuhu marka cilmiga qeexitaankiisa alcilmu cilmigu idraaku shayi waa shaygoo la haleelo calaa maa shay huwa isagu calayhi dushiisa uu ku sugan yahay idraakan haleelitaan jaasiman oo go-an ka idraaki ana alkulla akbaru min aljus-i sida haleelitaanka inuu la haleelo inuu markaas waxaweye kulliguu ka wan yahay jus-iga iyo qeybta wa ana niyata niyaduna shardun fi lcibaadati cibaadada markaas waxaa weeyaan inay shardi tahay fakhraja waxaa ku baxay biqowlnaa hadalka anari idraaku shayi shayga haleelitaankiisa cadamu lidraaki bilkuliya si dhammaystiran inaan shaygii loo haleelin wayusamaa waxaa lagu magacaabaa aljahlu albasiid baa lagu magacaabaa mithla an yus'ala in la weydiiyo oo kale qofka mataa kaanad xillimay ahayd qaswatu badrin fayaquula uu yidhaha laa adri ma garanayo wa kharaja waxa ku baxay biqowlinaa hadalka anagi calaa maa huwa calayhi idraakuhu in la haleelo shaygii على وجهه سلوها ليلو ويخالف خلافا ما شيء هو يسوى عليه دشيسه وكسميه ويسمى الجهل المركب لقمقعابا مثل أن يسأل قف إلا ويديه متى كانت حل ما هي القزوة برغم فيقول ويداه في السنة الثالثة من الهجرة سنضي صدح هذا الهجرة يسأل الله المؤلف رحمه الله تعالى قبل قفريه مركه cilmiga tacriifkiisa haddaad doonayso horda luuqada carabiga waxaa la yidhaahaa waa naqiidu ljahli weeyaan ama diddu ljahli jahliguu ka soo horjeedaa naqiidu ljahli ama diddu ljahli baa la yidhaahaa oo jahliguu ka soo horjeedaa marka waxay yidhahaan markaas waxaa weeyaan mas'alada tacriifka markii isdilaaxa loo noqdona waa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima waa shaygii horta in la haleelo kow siduu yahayna loo haleelo laba haleelitaankaasina mid dhammaystiran oo go-aana uu yaho shakina una ku jirin mithaal ahaan kulli iyo jus-i inuu kulligu wen yahay waa idraak jaazim ah weeyaan waxaa lamida niyadu cibaadadu maxay niyada uga baahan tahay baa lagu yidhi markaasaa waxaa tiri waa shardun fi lcibaada ibaadan sharcigeeda u tahay baa tidhi taa waxaan leenahay waa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman baan leenahay idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima waa shaygii in la haleelo siduu yahayna loo haleelo weeyaan wallahu mustacaan calayhi tuqlaan intaa markaad garato ixtiraasaadka mas'alada ku baxaya waxaa waxa bimacnaa cadamu lidraaki bilkuliya shaygiisi dhammaystiran inaan loo haleelin shaygii qofku inuu si dhammaystiran una u haleelinna waa jahli basiira weeyaan mithaal ahaan qofkii waxaa la weydiiyey war dagaalkii beder xilli muu dhacay baa lagu yidhi wallaahi laa adri buu yidhi ma garanayo waa jahli basiida yacni waa jahli basiida oo mas'alada unbuuna garanayn qofkaniya laakiin inuuna mas'alada garanayn wuu og yahay صحيح inuu jaahil ka yahay mas'aladan wuu og yahay ee mas'aladan markaas waxa weeyaan markaas inuu unbuu isagu jaahil ka yahay calaa maa huwa calayhina waxaa ku baxaya in loo haleelo shaygii si khilaafsan markaas waxaa weeyaan اللهم صل على فلان siduu ahaa waana jahli murakaba loo yaqaan oo qofku shaygii intuu sheego sidii saxda ay si aan ahayn uu sheego waa jahli murakaba walidaalika misaala waxaa lagu yidhi waldagaalkii beder xilmu dhacay wuxuu ihi sanadii saddexaad ee hijiradu dhacay sanadii labaad dhacay soo maa misanadii saddexaad tii dhacay soo maaha waa jaahil laakiin laba jaahili baa ninkana saaran mas'aladan ma garanayo dagaalka beder xilligu dhacay inuuna garanayna ma ogo ee inuu garanayo isku haystaa waa jaahil marka murakab waa laba jaahli oo isa saaran marka jahliga basiidka ah, iyo jahliga murakab masalada uu leeyahay idraakan jaazimana waxa ku baxaya idraak khayru jaazima oo misaal ahaan inuu shaki kaga jiro oo kale ixtimaal inuu ku jiro oo kale kaasoo kale dee lama yidhaaho markaas waxaa weeye cilmi waxaa laga yaabaa inuu dhanni iyo waxyaalaha noocaasa kolley aqsaam baa ka soo baxaya oo dhanni iyo wahmi iyo shaki aqsaam noocaasa ayaa ka soo bixi doona mualifku raximah llahu tacala u sheegi doonaa haddaba marka waxay yidhaahaan jahliga basiidka iyo jahliga murakabka farqigaa udhexeeya yidhaahaan farqiga udhexeeya waxaa weeyaan jahliga basiidka qofku canaan kuma leh saxiix kow canaan kuma lehoo looba canaanayo jahliga laakiin murakabka qofku canaan buu ku leeyaho waa loo qabanaya waana loo canaanaya mihaal ahaan qofkan waa jaahil jaahil hadduu yahay ma ogo inuu markaas waxa weeye waxan jaahil ka yahay waxaan ku yiri hadda warniyadu salaadu maxay niyo uga baahan tahay waa soo boodo markaas aad igu tiri ha niyadu salaada waxay uga baahan tahay waa markaas waxa weeyaan sunanta salaada ee kamid tahay tiri <laughs> waa yahay sunanta salaada ayay niyadu kamid tahay tiri ha waxaan ku leeyahay marka jaahil murakaba tahay oo maxaa dhacay heemiyadu waxay waxay tahay horta ma taqaanid kow inaad taqaanana waa ismoodaysaa jaahil murakabaat waxaa weeye dhagweyna intaa markaad garto ayaa waxay yimid markaas waxaa weeye jahli basiido waxaad ugu tidhi laa adri sheekh ma garanayo masalada anhu idan waxaan ku leeyahay jahligaagu waa basiid waa basiid macnaa in yar baad wax ku baran kartaa xataa limaada waad ogtahay waxaanu kaa maqan yahay marka kaliya weydiin baa kaa xigtaba bisba waaya ولذلك ونوgu tagi doona hadii ilaahay ila warqaadka insha Allah ta'ala wal jahl qult tasawwur shay ala khilaf wasfihi alladhi bihi ala قيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا كالصم بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور من ورقات كنوgu tagi doona hadii ilaahay ila waaye ma macna aqsaamta waxa weeyaan loo qaybiyay jahliga halkaas inagu tag doonaa yani wuxuu ri jahli waxa la tasawuru shay shay ina sawraysato ala khilaaf wasfi wasfi eh, wasfi alladhi bihi ala wasfiga tilmaantii uu ku ee lagu yaqaanay ina ahayn u sawraysato وعلى يقول جهلك حدكيس فقد العلم علم وينه بسيطا ومركبا قصمي أما بسيطا ومركبا لكم مقعابا بسيطه في كل ما تحت الثرى بسيط كالجهل ووحك صروك وصية قلت وحك وصية قرية ما قرية وجهل بسيطة تركيبه في كل ما تصوره جهل مركب وحك صروك صورة يسطه هؤلاء هم صورة يسطونه وحاول يانا رجلوه مقا قال رحمه الله تعالى العلم tacriif alcilmu idraaku shayi shaygoo la haleela weeyaan calaa maa shay huwa isagoo calayhi dushiisa uu yahay idraakan haleeltaan jaasiman oo jasmisan oo go-an ka idraaki ana alkula akbaru min aljus-i masalan in la haleelo oo kale jusku inuu mid yahay waxaa weyaan ka weyn waxaan ujeedaa kulligu oo waxaas waa qaybiya waa dhammaystiran yahay dee waa yahay inay weyntaad garanaysaa wa ana niyata niyada shardin fi lcibaadati cibaadada shardi u fakharaja waxa ku baxay biqowlillah hadalkaan nidhi idraaku shayi cadamu lidraaki bilkuliya allahu akbar wayusamaa waxaa lagu magacaabaa aljahlu albasiid baa lagu magacaabaa mithla an yus'ala in la weydiiyo kale mataa kaana qaswatu badrin dagaalkii bader xillimay ahayd fayaquula wuu yidhaaho laa adrii ma garanayo wakharaja waxa ku baxay biqowlillah hadalkaan nidhi calaa maa huwa calayhi idraakuu inuu haleelo calaa wajhi si oo yukhaalifu khilaafsan maa shay huwa isagu calayhi uu ku sugan yahay markaas shaygani wayusamaa waxaa lagu magacaabaa aljahlu murakab baa lagu magacaabaa waa jahli murakaba waayo mila an yus'al in la weydiiyo mataa kaana qaswatu badrin waa dagaalkii bader xilmiga ahayd geelbeele eh, fayaquulu yidhaha fi sanati haalita min alhijra sanadii saddexaad ee hijrada waaya allahuma mustacaan wa alayhi tuglaan alla maxaa jahal murakabiina jooga masaladu cajabtu waxay ka dhacday dadkii in wixii ma garanayaan mas'aladii inay garanayaanna way isku haystaanoo waa sidan uu ku leeyahay fadwadii laa adriyada uu ka xishoonaya lama baahno masalada haddaad garan weydo weligaa laa adriya ku wardi falkullu min ahli lmanaaxi alarbaca yaquulu laa adri fakun mutabica saax maraaqa sacuud alifada inugu tegi doonaa wuxuu yidhi wakharaja waxa ku baxay biqowlna hadalkan idgaa hadalka waxa weeye warqaadkan waa lagu tegi doonaa sheegay hadda wakharaja biqowlna hadalkan waxa ku baxay idraakan jaahisi waan nidhi idraaku shay shayga in la haleelo idraakan maxaa nidhi horta tacriifku maxay baa shardiyan nidhi markaad wax tacriifinaysa tacriifkaasi maxay nu yahay waa in horta maanic yahay haye jaamicna uu yahay intaas man ka rabaa waayo hadda waxaa weeyaan ixtiraasaad buu saarayaa تعريفك وحاسا كبحي كان وحاسا كبحي صبر waayahay غير جاسم بحيث سوى يحتمل واحتمال عنده أكتيس أن يكون إنه يهي على غير الوجه الذي يدركه يعني سيبه شيء لكن أكتيس هو احتماله سيبه هو شيء وحين ناهم وايه الله السلام عليكم وحيد مرخى سبحانه وذلك غير الجاسم بحيث سوى يحتمل واحتمال عنده أكتيس أن يكون على غير الوجه الذي على غير الوجه wajiga keyrkiisa alladii kaasoo adraka u haleelay fala yusanna dalika cilma ka cilmi sheekh lagu magacaabo cilmi lama yidhaaha ka uma in tarajaxa cindahu agtiisa hadday rajaxnaadaan axadu lixtimaalayni labada ixtimaal mid ka mid a ah, farraajixu xooga badan dannan baa la laba adiga mas'alada sheegtay masaladan sidan iyo sidan ba ixtimaal baa ku jira laakiin sidan baa kuu xoog badan adiga danni baa la dhinaca kuu xoog badan dhanniga marmar baa laakiin bimacna cilmi loo isticmaala wal marjuuxna wahm baa la yidhaahaa wa in tasaawa al-amraani labada amar haday simaana fa huwa shakun baa la yidhaha halkan maxaa kaga soo baxay cilmi dhanni wahmi shaki afartaasaa kusoo baxay saxiix waaye afarta waxay masalan ka soo saarina mas'alada hadda adigu xukumaysaa mas'alada ad xukumaysa sidan aad boqolkiiba boqol u hubtaa waa cilmi وعلمي مسألة حكميسا بقول كيو سقاشا سنة بتاع لكن طبعا كل شيء كاقد جنا وظني مسألة هذا حكميسا markaas waxa weeye dhanniga dhinaca ku rajaxana 9ka dhanni wala ila dhinaca 10ka aan ku rajaxnayna wahmi wala ila marka misalada xukumaysa laakiin sidan iyo sidan way ku siman yihiin kuma kala rajaxno shaki wala ila halka shaki santa misalana aan soo soo وبهذا كأرنكاس تبين وحا عداد أن تعلق الإدراك بالأشياء ashyaada xaleelitaankeeda wuxuu ku xiran yahay kal-aati sida noo soo socota ama tacaluq idraaki xaleelitaanka waxa uu ku xiran yahay bilashyaai ashyaada uu ku xiran yahay kal-aati sida noo soo socoto kale weeyaan cilmun kow waa qaybta koowaad wahuwa cilmiguna idraaku shayi waa shaygoo la haleelo calaa maa shay huwa shaygu dushiisa ku sugan yahay idraakan oo dee ama xalaal ha noqoto ama xaaraam ha noqdo ama waajib ha noqdo ama sunna ha noqdo ama karaahi ha noqdo siduu yahay inaad u haleesho idraakan haleelitaan jaaziman oo jaaziman وإدراك الشيء وايه جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية شيء لا ولا هلين وايه بالكلية محولية ما قيب على شيء قيب على شيء أو قيب على شيء وحويا شيء واحد جراء إنه يهوى ذكتها laakiin adaan garanay sida uu jiro marka maxaad taqaanaa waxaan wax jira inuu yahay adiga aqoontaada ina gaarin intaas taqaanaa waa idraak intaasi qaybtaada haleelina waa maxay waa shayga laftiisa جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية إيه جهل مركب وهو إدراك الشيء وشيء والله حليله على وجه سيء يخالف خلافا ما هو عليه الشيء سوق الرسنة ظن وهو waa idraaku shayi shaygoo la haleelo maca ixtimaali diddi lmarjuuxi cafan maca ixtimaali diddin marjuuxin iyadoo meesha suuragal uu yahay dhinac laga xoog badan yahay wahmun iyo ismoosiis wa huwa idraaku shayi waa shayga oo la haleelo maca ixtimaali diddin raajixin iyadoo ay suuragal tahay dhinac xoog badan oo dhinacaagaba ka xoog badan shakun iyo shaki wa huwa shakuna idraaku shayi waa shaygoo la haleelo maca ixtimaali diddin musaawin lahu iyadoo dhinac la simanna uu jiro aqsaamtii marka maxaa kaaga soo baxay waxaa kaaga soo baxay maxay kow cilmi iyo dhanni iyo markaas waxaa weeyaan wahmi iyo shaki baa kaaga soo baxay afar iyo shan oo jahli basiid iyo jahli intaa ku tacalluqa waayahay waynu sheegnay marka jahli basir jahli muraqaba masaladii ma garanaysid ma garanayaa tii jahli basir ma garanaysid masaladii waan garanayaa baa tii sidii san ahayn baad u sheegtay jahli muraqaba aqsam al-ilm ilmiga qaybtiisa aqsam al-ilmi yanqasim al-ilm wuxuu qaybsamaa ila qismayn daruriyun iyo nadariyun daruriyun iyo nadariyun daruri macnaheedu waxa weeye waa mid loo nisbeeyay darurada oo asalka waxa keenaysaba soo xaraam daruur ma banaan jirin waxay keenaysaa shayga inaad taqaanaba laazim misaal cadaadda weli kuushahay maanta uma baahna kitaabiyada ka soo baar mujalkaas saxan inta uma baahno uma baahna jugraafiga iyo intaas soo iguma baahno daraasaadkii ay sameeyeen reer uma baahno inta in wax la soo raadiyo uma baahno waa sidaas waayahay allahuma mustacaan calayhi tula nadariyun iyo waa mid fiiro loo nisbeeyey inaad fiiriso u baahan yahay ood fiirfiiriso shaygani فالضروري وما يكون وحي أهانيا إدراك المعلوم شيء معلوم كلا قرانيا إلا هل فيه حديثا ضروريا وهانيا بحيث سيطرق اللورد بقلنا إليه حقيسا من غير النظر ينطفق يسوون إيهن ولا استدلال يسوون أحمد دليشا كالعلم أن الكل أكبر من الجزء سنة مثلا كل إيا جزء إنه كل قوي هي دي مرقى تاسو حاويا مبانا إنا بحث مبانا مرقص إلا مثلا وحاويا laba iyo saddex inay saddex badan tahay uma baahno marka baaritaan iyo baxi ma baahno wa ana annaara naartu xaarqatun inay kulushahay dabku inuu kulul yahay uma baahno baxi ma بحث باهما وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد رسول كلانو يahay de wax baxsi u baahma haduu maanta la yiraaho bal ka warran markaas waxa weeyaa nabi maxamed inuu rasuul yahay in kalaan baaraya qad kafara huu gaaloobi bimujarad shak sababku wuxuu yahay oo baahna waa dawriba <laughs> sababta gaalada garanaysa soma والنظري وما يحتاج وحبا إلى نظر الفيلم واستدلال دليل كالعلم بوجوب النية في الصلاة إلا الصلاة صلاة نيادنا واجب تهي صلاة الأحياء مثلا لوقات وكالي حضور قفلانت إلى الصلاة النية حكم كذا مباري يكون قفصة منه لماذا هو علم أباهم بحث إيا أدلة إلا في أباهم وإياه باستدلال الكلام هو كان كلامك مكاد لي حركي tacriifu qeexitaankiisa alkalaamu luqatan xagga luuqada carabiga lafdu lmawduuc waa lafdiga loo dejiyey limacnan macno loo dejiyey kalaam haddaad maqasho waa lafdi kasta oo loogu talagalay macno wayar kala duwan yihiin marka qolada luuqawiyiinta iyo suuliyiintu luuqawiyiintu waxay u yaqaaniin kullamaa afaada shay kastoo wax faa'iideeye yaqaaniin marka lafdinima ay kala baxayaanba qoladan laakiin lafdi ma aha iyaga qolada luqawiyiinta ee waa wax kasoo wax faa'iideynaya sawaan kaana kalaaman aw ishaaratan aw kitaabatan ama qoraal ha noqdo ama ishaaro ha noqdo ama xataa xiilka gaariga iyo lada cidoodu cindahumaa kalaam luqawiyiinta waa nimada waxbuu faa'ideynaya lagu marqiciisa way ooman tahay waa kalaam wax faa'ideeye weeyaan gaarigu markuu xiimayo waa la istaaray waa kalaam wax faa'ideeye weeyaan waa kaa marka waa sidaa markaa markaa sidaas u yaqaaniin luqawiyiintu muxaadana iyagana waad garanaysaa markaa way ka dugan yihiin aad uga dugan yihiin waayo markaas waxaa weeyaan allafdu lmawduucu limacnan bay qolana yidhaaheen macno in loo dejiyo lafdigan zayd marka markaan ku yidhaha hadda waa kalaam cinda lasuuliyiin sababku muxuu yahay kalaam waa zayd waa lafdi horta ku dhawaaqday ko macnana waa lagu talagalo qofku macni qofku magac wuxuu daato u yahay magac wuxuu daato eh, eh, eh, weeyu magac u yahay daato ayuu magacu yahay laakiin cinda naxwiyiin ma aha markaas xayn kalaam sababtoo ah murakabkii baa maqan ha waaya murakab ma aha zayd murakab ma aha marka way kala duwan yihiin marka waaya allahuma staan alayh tulan usuuliyiinta barkoodna marar badan waxay ku tacriifiyaan kalaamka marar badan waxay u isticmaalaan ka cabiraan wixii nabi maxamed ugu soo dejiyay calayhi salaam marar badan u isticmaalaan أما حديثنا بقال أيضا نقضيه لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد ألي فيه مرقى السعودية نهار قدونا طيب مرقى وحاوية وإلاحنا اللفظ المفيد واللفظ وحفايدية مثل ما مرقى اللفظ لماذا إيه مفيد لماذا وإسلوا أفقصية نحويين تأيوه qolan asuuriyintu laakiin waxa kul duwayay mas'alada tarkiibka iyo murakabnimada ah ee kul duwayay murak misla allah rabbuna allah antu bi kharras ka saaran daysan allah rabbuna inama kalaamu ومحمد halkan iska iman kara marka usuuliyiinta iyo naxwiyiinta labadaba waa lafdi waa murakab waa mufiid waa waa wadci waa lagu talagalay ومحمد نبينا وأقل ما شيء تويره يتألف ويسكيم هذا منه حقيس الكلام كلامك اسمعنا والله اسمه وفعل واسمي كلامك وحسكيم هذا لبا اسمي أما اسمي يفعل مثاله المثال الأول كهره ثالثه والله اسمي محمد رسول الله محمد rasuulna waa ism mubtadiya khabar wayna saaran wa mithaal thaani ka labaad saalihiisuna oo ismiga ficila istiqaama muxamedun maxamed baa toosanaaday fiili kalaamku weligii masale fiili kalaamku weligii iskagama iman karo ficliga xaraf iskama yimaado laba ficilna iskagama yimaado laba xarafna iskagama yimaado xaraf iyo ismina iskagama yimaado لا يتألف من فعلين ولا من فعل وحرف ولا من حرف وفعل ولا من حرفين ولا من حرف واسم وحسين هذا كلامك اسمين أو فعل واسم وايا واحد الكلام كلام مركه هذا واحد كيس مفرد كيس ومحي كلمة ويا وكلمة وهي كلمتنا اللفظ الموضوع ولفظ لو دجيه لمعنى مفرد معنى قونية وهي إما كلمة مرقت اسم صغري فعل صغري حرف صغري وهي اسم إما اسم اسم من يتعي أو فعل من يتعي أو حرف من يتعي كلامنا لفظ مفيد كصدق اسم وفعل ثم حرف الكلمة وعده كلمة وقال عن وكلمة بها كلام قد عم ابن مالك هذا يعني وحاويا كلامنا لفظ مفيد كاستقم لفظ مفيد مفيد كاستقم استقيم هو كلام مثلا استقيم هو كلام مركب وحاويا اسمي فعل اسكاكم استقيم وفعل امر فاعلك انت واجب السارة الاسم هو فعل ثم حرف الكلم هذا اسم هي فعل حرف مركب لو غير قيمه ولمن كلم ده ليراها واحده كلمه mufradkiisuna waa kelimatun walqowlu can qowl qowl haddaad tidhaahana qowlku kalaam iyo kelim iyo kelimatun qowl baa laisku wada idhaha waaye ama walqowlu can markaas waxaa weeyaan qowl xarafkuu soo gelay ismiguu soo gelay ficilku soo gelaya wa kilmatun bihaa kalaamun qad yu-am kilmatun haddaad tidhaahana kalaam baa loola qastaa waa ka aynu socona wuxuu yidhi marka waxaa weeyaan fal ismu ismigii اسم حمر قليلا ما دل ووحي كتسي على معنى معنى في نفسي نفسي كتسي من غير إشعار بزمن استغفر الزمن مركة حوي كدرين سينين وهو ثلاثة أنواع وصدح نوع اسم محل إلها لغة عربية ما دل على مسمى بالإلها تعريفك وهذا الشيء خو تعريفه ووحي معنى كتسي نفعندي اسم كتسي وحي زمن أنا كدريسيني وفي نحوينتي كله ده كلمة دل على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ويا waa kelimo macnaa macno ku tusinaysa bidaatiha bayna ku tusin wax zamanana faltaga iyo fal joogay mi soo socoto lama xiriirin waa sidaasi وهو على وهو ثلاثة وما صدحنا الأول كان هرما يفيد ووح فايدينيا العموم عموم فايدينيا كالأسماء الموصولة سلا أسماء الموصولة وكذا الذي التي هي الذين كواس أما اسم موصولة يسوى قيد سيدي نسكا هايو لحظة مستققها أفريتون كيس يسوى قيد وإيهي الثاني كلامنا ما يفيد الإطلاق عموما فايدين إطلاق فايدينيا cumuumka iyo dalaaqa farqi waa u dhaxeeya insha Allah ta'ala markanu gaarno caamka iyo mudlaqa iyo sheegi doona horeyna waynu soo sheegnay de sooma leena caamka waa maxay markaas waxa weeyaan cumuumnimadiisu waa bedeli mise shumuli waa shumuli itlaaqana waa bedeli weeyaan وهي ما يفيد الإطلاق كان نكرة نكرة وكلا في سياق الإثبات نكرة وقعت في سياق الإثبات فمطلقة إطلاق يفيديسها بينما نكرة وقعت في سياق النفي أمام النهي أما استفهام أي عموم فإذا يسدين اللي سؤالون تهديدين يا قرافي منك الإيرا إمامكم مالكيين قرافي تهديدين والقص وإيه ماشي إذا نكون شرح دوناه دي لهم قادنه الثالث كصد حالي ما يفيد الخصوص وحي خاص sida aclaamtii oo kale hadda calamku wuxuu faa'iideynaya khaas waa magac gaar ahaaneed weeyaan sooma zayd markaan hadda ku yidhaah dee shaksi buu tusayaa keliya markaas waayo midda kale wuxuu calamkani waxa kaliya uu ku tusayaa walidaalka waxaa la yidhaahaa al-ismu alcalamu yucayinu lmusamaa ismiga calamkii wuxuu magacaabaa uu caddeeyaa musamihiisa ismu yucayin lmusamaa mudlaqa علمه كجعفر وخرنقة وشوق من وهيلة وقرن آه، وعدن واللاحق وشوق من وهيلة وواشق واسمغة وكية واللقبا وآخرا, آه، وآخرا ذا إن سواه صحبا إن يالي هذا حساس وحيد مرقى الثالث خاصة دحال ما يفيد الخصوص صحيح الخصوص فهيبينية قال علامه خلق والفعل فعل كنا ما دل وحيه سيوي على معنى معنى في نفسي نفان سكوت سن واشعر كترسي بهيئته هيئتي ماهيتي سكوت كوتسيا بأحد الأزمنة الثلاثة صدح لي الزمن متكمدة وايه marka waxa la yiraahdo ficilka waa tii naxwiyiinto كلمة دلت على معنى في نفسها وقد ترنت بأحد الأزمنة الثلاثة مركة وحويا آه، ما دل على معنى في نفسي وأشعر بهيئتي بأحد الأزمنة الثلاثة وهو إما ماضي ماضي إنه يهي زمن كو كفهم وفهم وكله أو مضارع كيفهم وفهم وكله أو أمر كيفهم وكله والفعل فعلك بأقسامه قبل سكوة الجي يفيد الإطلاق فلا عمول له وقاعدة يعني الذهبية أصيلة ركينة وقاعدة عجيبة قاعدة وحوية وحي علماء إلهين فعل مال الله ما يشعرك أردت الله عموما فيه الأفعال تدل على الإطلاق ولا تدل على العموم فعل وطن ولي أركب يس فعل عام تصيح ولي عام كأصماده خاصية ولي جيبه لكن إطلاقي وذا كان فعاشي يصماده ولي قاعدة الله يسو وايه يفيد وحوف هذين يفيد الإطلاق وهو والفعل فعلك بأقسام أقسام تيسو نمرك اللي يسكو قيوم يفيد الإطلاق idlaaq buu faa'iideynaya falaa عموما له wax cumuumana umama sugnaaninba والحرف حرف ما دل على معنى ويحكتسي في غيره غيرك ومنه الواو باكمده يعني وكلمة دلت على معنى في غير نفسها حرف مركي معنى كاللوغ أيها markii wax kale loo geeyo macna faa'iideeya laakiin xaraf meel iska yaa fi meel iska qaala xallo wax macna faa'iideeyo fi meel iska qor kaliya waxa loo xifadin ma jirto laakiin fi masjid marka raacisan macna faa'iideenaysa anaasu fi masjid waayah waa sida marka وايه الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسام ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى صمدا بر جاء لمعنى هو يا مرقه لكن سوره قال ما مرقه صحوه يا فعل حرفه كلمه واحده فايديه ومنها الواو كمذا وتأتي وود وحيوتي عند عاطفة وحيوتي عرفتها مطلق الجمع نفاذيسا مرخا فيتفيد وحي فائدين اشتراك ما تعاطفين لماذا لا يسقصوا حرى إلى وداغان في الحكم مرخا قام زيد وعمر زيد عمر با استاغي وحي كتوسيسا كليا إلى فعلك قيامك إلى وداغين با كتوسيسا ninka zayd iyo ninka camar camar la yidhaaho ficilka qiyaamka inay wadaageen bas intaas kusiisaa laakiin ma isku mar bay istaageen ma isku waxaa weeye waxay istaageen markaa ma camar baa horreeyey ma sayd baa dambeeyey siday u kala horreeyeen mas'aladaas iyadu markaas waxaa weeyaan kuma tusayo tartiib kuma tusinayo ayaa markaas waxaa weye waxyaalaha shaqadiisa ma wuxuu ku tusinayaa keliya mutlaqul-jamci bes istiraag buu ku tusinayaa keliya walaa taqtadii ma keenaysa tartiiba tartiib ma keenayso ولا تنافيه منع انفنيس الا بدليل مويان ومساله ku sheegayo tartiib ma keento wudu kow tartiib inay jirtana ma anfinayso ilaa daliil la helo mooyaan markaan ku dhaha qaama saydun wa amru ana waxaan ku sheegay kaliya qiyaamkan iyo ficilkan istaaga inay zayd iyo amar wadaageen laakiin inuu amar horreeyay iyo inuu zayd horreeyay oo kala dambeeyeen kuma tusayso laba inay kala waxa weeyaan ay kala dambeeyeen ma nafinayso kumana tusinayso mana nafinayso sida ula hayso labada qaar baa waxay moodaan halka cadafka markay marayaan in markaas waxa weeyaan ayna kala dambeyn karin bay moodaan wax ka jira male waxaan ku dhihi karaa laba nin oo kala dambeeyo oo sanad kala dambeeyaan isku xili karaa waxaan dhihi karaa tazawaja khaalidun wa bakru khaalid iyo bakr baa guursadaan ku dhihi karaa waxaa laga yaabaa khaalid inuu sanadkii hore guursaday bakrina sanadka inuu guursaa laga yaabaa laakiin anigu biikhtisaar si aan usoo gaabsado hadalka keliya an aniga si inaan ku wada sheega unan rabo adaa marka istifsaa lagaa rabaa istifsaa labaa lagaa rabaa waxaa weeyaan say u kala horeeyeen iyo wakaas iyo khayraadka kee ugu horreeyey waayah allahuma salaam aleykum aynu soconnay wuxuu yidhi markaa alfaa u faadaa ka mid ah وتاتي وحي تمادى فاء عاطفه فتفيد وحي فائدين اشتراك المتعاطفين لبدا متعاطفين كلا isku soo xirayo inay marka wadaageen fil hukmi maca tartiib tartiib iyo taqeeb la cirbin وتاتي فتفيد التعليل بمرقى فائدين مثال قصيه وحاتري واي وحاتري مرقى سبحانه حج زيد زيد لا fagufira lahu waa loo dambi dhaafay ya taas waxa weeyaan waa tacliiliyada hadda uu kuu sheegayo gufraanka sababka keenay muxuu yahay soo xaja ma ah waa sidaas waxaan ku yidhi tasawaja zaydun fawlida lahu waa loo dhalay ya dhalmadan in loo dhalay zayd maxaa keenay guurkaa keenay sooma caadifay iman oo وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوري فإذا كبر الإمام فكبروا فكبروا فعلا هذا وحين فايدين ساكو تعاض إلا اسكو سو عطفي أوه إمامك يا مأمومك مد والبا تكبيرته لا غرقبه صحيح مشوار كان عرف لكن اشتراك بفايسته ترتيبنا ماشي ويتعلى أوه waxaa laga qaadanayaa imaamku markuu galo xukunkan takbiirku idinkuna ka daba galo fayda rakaca farkacu markuu kaca idinkuna ka daba rukuuca mid kalena meesha way ku jirtaa oo tacqiib oo ha dambeynne loo cirbiya اللام الجارقة لامتا حرف جرقة كميدة ولها معاني معاني فرضان باوصنا هذه لامتا لامتا منها لامتا معاني ذي وحا كميدة التعليل تعليل بيفا إليسا waxaan ku yidhi darabtu zaydan zayd maanta waan garaacay si fiican baan u dilay oo <laughs> maxaan u garaacday lisuuyi adabihi aadaab xumadiisaan u garaacay waa tacliil weeyaan wa tamliik iyo tamliik waxaan ku yidhi almaalu lizaydin maalkan waxay kusinaysaa inuu zayd mulkisan yahay waalibaaxatu iyo ibaaxe waxaan markan waxa weeyaan eh, soo hadlay soo hadlay baan ku yiri markaas waxa weeyaan waa imra'atun li sayd baan ku yiri islaanta laba macna hada laanta ku siman in islaanta sayd uu kisan yahay kow iyo in isagoo banaan tahay de oo xalaal tahay waayahay calaa aljaarqa calaada xarfu jarqa walaha macaani baa u sugnaaday minha alwujuub baa ka mid ah oo shay markii qofka lagu waajibinayo calaa in loo isticmaalo laga yaabaa النصام الكلامي هذا كلام كلامك waxa weeyaan waxaan ka soo baxnay kow taariifki kalaamka inuu ka soo baxnay thaniyan waxaanu ka soo baxnay taariifki kalaamka ee waxa weeyaan kalaamka aqsaantiisi waaya aqsaam الكلام hadana yanqasim الكلام وقيسمي macna kalaamku mar waxa loo qaybiyaa ismi iyo ficil iyo xaraf loo qaybiyaa saxiix mar kale waxa loo qaybiyaa kalaamka khabar iyo insha loo qaybiyaa mar kale kalaamka waxaa loo qeybiyaa xaqiiqiya majaas baa loo qeybiyaa waaya wuxuu yidhi marka mar kale kalaamka waxaa loo qeybiyaa amar iyo nahyi baa loo qeybiyaa oo amarkuu soo gelaya wujuub iyo sunna buu soo gelaya nahyigana xaaraam iyo karaahiyada soo gelayso yanqasimu lkalaamu hadalku u qeybsamayaa bictibaari wasfihi tilmaamitaanka lagu tilmaamayo markii la fiiriyo biictibaari imkaani wasfihi in lagu tilmaamay inay suurtagal tahay in kale in la fiiriyo bisidqi run iyo wacadamihi tilmaanta la'aanteeda markii la fiiriyo ilaa qismeen laba qayb buu qaybsamaa khabarun iyo wa inshaaun khabar waa wax la dhammaystiray inshaa wax hadda la bilaabi rabo hadda la bilaabaya falkhabaru khabarku maa yumkinu waa wixii ay suurtagal tahay an yuusafa in lagu tilmaamo bisidqi sirun awilkidbi ama been lidaati daat ahaantiisa waa beenna waa loo dhihi karaa waa loo dhihi karaa waa runna waa loo dhihi karaa daat ahaantiisa fakhraja waxa ku baxay khabar wuu ku tacriifiyey haddii lagu weydiiye khabar cinda lusuuliyi maxaa odhan haddaba way kala duwan yihi cinda naxwiyi khabar maxay taqaaniin waa aljuz aladii bihi tatimu alfaa'idatu bihi waa jiska ay ku dhammaystirmayo faa'iidada ay ku dhammaystirmayso faa'iidatu kalaam واي وخبر الجزء المتم الفائدة كالله برق والأيادي الشاهدة مباركة واصلها والجزء يكون ما يصير يسمى مرقى والخبر خبر فالخبر خبر ما يمكن ووحي أي صورة قلت أن يوسف أن قلت ما بصدق الرمية والكذب بانبع لذات ذاتها انتيسا فخرج وحكم بحي بقول لا هذا الكامل ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء باكو بحي لأنه لا يمكن الصورة قلمها في حديث ذلك أن كاسم صورة قليه فإن مدلوله وحاو كتصين أيه ليس معها مخبرا عنه مثل سيغا لغا ورخميه waxa ku tusinayo wax laga warramayo ma aha isaga waxa waxa way dib waxa laga sheekayn doono ila waxa ruun lagu tilmaami karaa masalada fahmo wax laga soo sheekeeyo soo maaha maxaa warqum iyo been lagu tilmaamay laba gaarin ba hadda kadib baa rabaa in laga sheekeeyo wuxuu yahay la ogaada hadda kadib waxa soo socda bari ruun iyo been tan ku tilmaami karna de laakiin wixii shalay baynu ruun iyo been ku tilmaami karnaa saxiix wasidaas oo wada فإن مدلوله إن شو وحو كتسنيا ليس معها مخبرا عنه مثل laga warramay laga warramayo حتى يمكن لا يدرس وتغلق marka يقال إلى إذا أنه صدق وارون أو كذب وابين وخرج وحكو بحي بقولنا هذا لذاته الخبر خبر خاكو بحي الذي كاسو لا يحتمل الصدق رهم عن احتمال أو لا يحتمل كذب عن احتمال مرخص حويا بين احتمال باعتبار المخبر به الشيء اللي قبل مرخ الله فيريو يعني وحا ليداها خبر كاصدح قيبسمه wax markaas waxa weeyaan waxa laga warkamayo waxaan hadda laga warkamaya saddex u qaybsanaa wax weligii been u noqda iyo wax weligii run u noqda iyo wax been iyo run bay ixtimaali kartaa sida badana saas weeyaan waayo halkaan inaad saddex masalo kala fahantaa fiican in iska ka dhexgelin inshi iyo khabar inaad horta kala fahanto khabar waxaa nidhi waa wax hadda laga sheekeeyey weeyaan inshana waa wax hadda laga sheekeyn doona hadda kadib khabarkii maadaama oo laga sheekeeyo inooba cadaaday run iyo been baan ku tilmaami karnaa saxiix waxaan markaas waxa weeyaan inshahana maadaamuna inoo cadaano hadda kadib laga warrami doono run iyo beentana kuma sheegi karno laakiin waxa kala dugan kaas waa markii la fiiriyo biictibaari mukhbari canhu kan laga warramayo laakiin shayga la warramayo shayga shayga isaga laftiisa la warramayo saddex mise wuu qaybsamaa waa maxay imaa inuu beenu noqdo waxani waa imaa inuu run yahay waa imaa labada ixtimaalo inta wuu soo wadaa fiiri وخرج بقولنا لذاته وحكوا بحال الخبر خبر قال الذي كاس الله يحتمل الصدق هو احتمال أو لا يحتمل الكذب بين احتمال, بين احتمال كلمة باعتبار المخبر به شيء اللي قور فما يمر له lidalika arrinkaas wuxuu ku dhacaana khabaru khabarku min xaysu almukhbar bihi kan laga warramayo dhinaciisa marka la fiiriyo halaathata aqsaam saddex qaybood weeyaan alawali ka hore maa laa yumkinu waa waxayna suurtagal ahayn wasfi lagu tilmaamay bilkidbi been كخبر الله ورسوله إلى خبر كيس رسولك إلى خبر كيس وكلا الثابت عنه كسغنادي رسولك ورك كسغنادي إيه إلهي سبحانه وتعالى وركيسا marka la sheegayo run mooyaane weligood been laguma tilmaami karo haddii been lagu tilmaamana waa la gaaloobide allah salo sidaa waaya asaariirka labaadna waa maalaa yumkin waxaana suurtagal ahayn wasfu in lagu tilmaamo bisidqi runba kal khabari in laga warqamo oo kale can mustaxiili shay mustaxiila sharcan sharci ahaan aw caqli caqli ahaan mustaxiilu yahay falawalu ka hore oo sharci ahaan mustaxiil u ah waa ka khabari muddaci risaala qof nebinimo sheeganaya oo kale bacdo nebiga sal alla sl dabadi nin baayi nebi baan ahay hadduu la taagan yahay maxaan samaynaa marka warkaasi marquub buu ixtimaalaa oo loo kiilday ma jiro waa gaal ka u qiildayaa gaalooyba xaaraan bay ka tahay hawaatan qaadiyaanadu waa qolo hadda joogto u waxay ku leeyihiin nebi baa jira nabi maxamed ka dambeeya calayhi salaatu wasalaam ya marka waxaa weeyaan waxba haweerinay ah ku leeyihiin waa marka nimankaas axmed alqaadiyaani la yidhaah raaceen waa niman meelaha barhkood waddamada barkood waxaa weeya masaajid bay ku leeyihiin kenya iyo soomaaliya iyo masaajid ku leeyihiin waa niman markaas waxaa gaala oo diinta ay ka baxo murtadiina weeyaan qofkan gaalaysiina isagaa gaaloobi xadiidkii nabigana way ta'wiiliyeen markaas oo markaa waxaa weeyaan qaar daciif yiri de waa hawadooda moogtahay qofka hadduu hawo moogtahay hawadu si qabyarba dad kusoo gashaa moogtahay alimaam cabdiraxmaan bin yaxya almucallimi oo yemani ahaa dahabiy casri baa la dhihi jiray imaam dahabi soo meelaa maqal ninka dahabiy casri baa la dhihi jiray cabdiraxmaan yaxya macallimi kutubtiisa barkeed baa mar sheekeynaya hawada ayaa wuxuu yidhi <laughs> mas'ala la soo weydiin buu yidhi adiladeedaan qori buu yidhi axaadiif iyo aayado fara badan isku keeni buu yidhi beriin baan arki buu yidhi anigu aan urursayo tu khilaafsano kaba soo <laughs> wuxuu yidhi dee difaac baan samayn oo adiladiinaan ka jawaabaan isku dayo inaan tacliiqiyo isku dayo la masaladii baa ii muuqatay tii baan ku dheganahay markaan meel bartanka aan marayo un baan saba buuri wallahi hawaa ku soo gashay <laughs> yani ada dhinacaagan baa kuu muuqdo moogtahay dhinacan kale ma ictibaarinaysid wallahi hawaa ku soo gashay xaqda uma tiibaansidiyo markaasaan joojin buu yidhi marka hawadu markay si dhibir dad ku soo gashaa moogta waa hawa marka marka qaadiyaanada waa qolo noocaas marka siyaadkii yiri oo kale la nabiy bacdi hadithka nabi baan ahay buu yiri markaas lagu yiri baladweynaday waa nin baa moogtay nabi ma sheegtay waay baladweynada taqani soma waxa markaas waxa weeyaan intii misaarka istaagaba wuxuu yiri sheekh wuxuu ku dhaxyalay inuu ka isaga wuxuu yiri waxa weeyaan walaalayaal anigu rasuul baan ahay nabi maxaad ka dambeeyay intii istaagayo waxauu yidhi walaalayaal bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alay wasalam wax badan iga sheegi maayo walaalayaal <laughs> rasuulilahi soo diro samaayo walaalayaal ummad badanna way raacsantaho aada u fara badan idinkana iclaamku inuu soo gaaraan rabay walaalayaal wabillahi towfiiq <laughs> marka waani markaas waxaa weye sawka nabigu yidhi laa nabiya bacdi nabiga dambeeya aniga ma jiro taas allah xadiidka laftiisa aynu ku laaqmay macnihiisa si fiican u dhegeysa laa meesha taqdiim wa taakhiir baa ku jira laa nebiga laa la yidhaaho nebiyun waa nebi nebiga oo bacdana iga dambeeya abarsaarmagaranaysi qolo markaa luuqadan aan aqoon baa moogtahay ayaa meesha fadhiya malaya marka laa waaba xaraf xaraf aakhar mubtada noqon xaraf mubtada noqon karaa عرف مبتدى نغر تدوي اسمه يعني أنا شعرنا مرخى واسدا مرخى الفلاول كون كخبر مدعي الرساله الرساله مرخص حاوي وملحدين موتان ملاحدويان بعد النبي النبي النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كلماده عقلي اهم مستحيل كوا كالعقل و كالخبر وخبر خو كلا عن اجتماع النقيضين لما النقيض او مرخص waxay iska soo horjeeda inay kulmaan oo kale maalan kalxarakati wasukuun hebel wuu dhaqdhaqaaqi leeyahay iyo wuu dhaqdhaqaaqaya wax suuragal may tahay hal mar keliya daqiiqad keliya ya fii cayni waaxidin il keliya fii zamani waaxidin wakti keliya ishan way dhaqdhaqaaqaysaa iyo ma dhaqdhaqaaqayso wax suuragal maaha hebel daqiiqada haddaan taagannahay sikinadaa soco waa caalim iyo waa jaahil suuragal maaha waa gaal iyo waa muslim daqiiqada haddan ma suuragal maaha رسول الله معها ددال يسمعان ويا ملكا اللهم صل عليه وسلم الثالث كصدحان ما يمكن هو wax soo galay in Yusuf lagu taabisay wal kadibi imma ala sawaay silsila kan shaa oo maca rujxan ahad min fiil xoog badan yahay ka ikhbaar shakhs shakhs inuu ka wada can qudumi ghaib qof maqas oo galitaankiisa كلامك بني آدم كسو بدن yahay anbiyaada ilaahay marka laga yimaado yaxtamalu sidq wal kadiba been iyo runba ixtimaali kara hadii maanta inay yiraahdaan qofkan waxa weeyaan hebel uu yimid oo uu soo galay hadii inay yiraahdo inay runtii taana way dhici kartaa inuu beelanayo beenta ay too ismoosiyo si kale isku moosiyena way dhici kartaa wal inshaa khabar waa soo bartay khabar waa maxay bidaatihi ayaa waxa waxa lagu tilmaami karaa markaas waxa weeyaan been iyo runba soo ma sababkuna muxuu yahay waa wax noo cadaado laga sheekeeyay soo ma والإنشاء إنشونا ما كي لا يمكن أن يصور قالها يوسف إن لقد تلما بصدق رمي والكذب بينتونا ومنها الأمر والنهي وكمذا أمر كي النهي هو إنشاء ولذلك آيات سيادة فانتين بعد خواها المقدمين عن ذي سمعيه آيات حلقية إنشاء الشيء سواء محينا المقدمين وحي تاي وحان كوري وحاد سمي سواء كوري انت العروضو أرضا مرقص حاوية السوق تقوى حيث يبان كوري أمر بان كسيه سمع amarka aan ku siiyey ma dhihi karo ninkan xaye markaad tiraahdo waa beeraale waxba ima soo iibinayna ma dhihi karo waa runtii boqolkiiba boqol saan u baahan soo iibina ma dhihi karo limaada falkii ay ku dhalin lahaa runta iyo beenta maana gaarinba ficilkii uu ka dhalin lahaa sidqiga iyo kadibku welinamaba gaarinba qofkan marka kuma xukumi kartid wuxuuna soo wadaa hadda wacbudullah walaa tushriku bihi shay-a ilaahay keligii caabuda waxna ha garab dhigina waa amar waa inshe beenay runta laguma isticmaali karo laguma tilmaami karo laakiin marka dambe inuu run noqo beenu noqo waa laga yaabaa maxaase noqonaya ma aha waxaad runta beenta noqonaya aayadda ma aha ee waxaad runta iyo beenta aan marka hadda lagu tilmaami karin ilaa uu caddaado mooyaane waa dadka amarka la siinayo way dhici kartaa inuu run markaas ah, waxa weeye ay saadiqiin noqdaano ilaahay kaliya caabudaan way dhici kartaa mushrikiin inay noqdaano way dhici kartaa soo ma waa imsa markaa marka hadda kama sii jawaabi karne qofkaa un baynu hadhaw fiirin doonaa idaas wada walinshaa'u inshuuna maakii laa yumkin ayna suuragal ahayn an yuusafa in lagu tilmaamo ما لم يكن محتملا للسرق والكذب والإنشاء والكذب والإنشاء كلام ها وحين مركز حويك ككم بالحق ها أساسه خلق ما لم يكن محتملا للسرق والكذب والكذب للإنشاء ككم بالحق وطالب استدعاء ما لم يحصل أقسامه كثيرة ستنجلي ستنجلي أمر والنهي والدعاء والنداء كمن استفهام أعليت الهدى وحبيه جري زوهر مكنوك بلاغة سأليه جري مرفع تعريفني إنشاء أنسو عنه وحين والإنشاء ما لا يمكنه وحنا صرقناها يوسف معنا وحين ما لم يكن محتمل للصدق والكذب وحين رؤية بين احتمال كلمة نبا الإنشاء بالإله ككم بالحق معنى حق كسونو حق كسونو هو امر ويان امر مركز حويان حق قفكم انه كسونو انه كسونو تاسد ما عنده سبب تروي بين طرف احتمال كما حمد قلنا وطلب روا استدعاء ماشي إلا لا يرى لم يحصل عن صاحب سنين اقسامه كثيره ستنزل قيمين سنه واي فرمان تكون في دونتا امر ونهي ودعاء ونداء تمن استفهام وعميد المدى هذا سيدي ان شاء وغير مرخا آه، ومنها الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله إلهي عابده ولا تشركوا به شيئا إلهي وحوى قرب لنا سبحانه وتعالى وقد يكون كلام هذا الكون نقضى لك خبرا خبرنا نقضى وإن شاء من شيء نقضى لك هذا الكون خبر نقضى لك إن شيء نقضى وصورة مركا أن لبطنع مركا لغا فيليه أو باعتبار يكون إنسان وباعتبار آخر يكون خبرا كسيغ العقود اللفظية oo waxa laga yaabaa macnaa marmar inay isku yimaadiin oo inshiya khabarkiiba hal kelmina mar isku yimaadiin baa suurgal taas ka wada misla xadiidka waa xasan iyo waa saxiix soo ma kala dugno haddaan marmar soo isma keeno biictibaarayn dee soo saas ma musalaxa waa sidaas marka waaye misla bictu waan iibiyey wa qabiltu waan aqbalay bictu hadda waan kaa iibiyey waa iijaabkii soo ma qabiltuna waa qabuulkii weeyaan iijaabkii qabuulkii weeyaan dayib فإنها باعتبار دلالتها فإنها يد باعتبار دلالتها الدلالة إذا مركي لفيريو على ما في نفس العاقد قف كان عاقد كان نفتي سوحا كسرا خبر وخبر وباعتبار ترتب العقد عقد طلشده وكدن عليها دشيده marka la fiiriyana in sha weeyaan waxaan gori waxaan waan ka iibiyay ama waan ka aqbala jiray waan ka iibiyadaas dhinac waahe khabar weeyaan waa khabaro waan kaa iibiyey bictibaari maa ya-uulu markaynu fiirno waxa loo sii socdo markii la fiiriyo waa khabar oo waan kaa iibiyey kalaamku hadda muxuu lafdigaygu muxuu u yaallaa wax maadi oo kale soo lagama fahmayo dee dalaalada hadalkaygu soo tusinayo u fiirsa hadalkayga waan kaa iibiyey baan ku yidhi maxay ka dhigi maan la moodin inaan shalay ama goor geli hore kaa iibiyo soo loo hadda haddaan rabaa inaan ka iibiyo fiiri dhinacna waa inshe dhinaca waa ka khalad laakiin dhinac kale waa ka inshe oo waa maxay waan kaa iibiyey markaan ku idhi aqdigii weli ma dhamaystirmay ma dhammaystirmide sooma ma dhammaystirminoo waxaa dhiman adiga horta ijaab baa laga rabaa oo qabiilta waa laga rabaa kow laba aqdiga laftiisu inuu ansaxo waktigii iibku ansaxayay inay tahay baa shardiga caqdigu marka inuu saxiix noqdo inna saxiix noqon dhinaca waa ka ishe lafdiga aad ku hadlaysa macnaha laga qaadanaya markii la fiiliyana waa khabar waa la fahminta waa sidaa mihaal kale aan ku siiyo waxaa lagu yidhi markaas waxaa weya odaygii gabadha kuu meherinayo wuxuu biwakaalati abiihaa fulaan binu fulaan calaa nahrihaa kadaa wa kadaa mu'ajalan ow xaalan halkaas kumariyey waa soo istaagtay markaas adna halkan intaad naxday oo dhiiday oo sakaraad noqotay oo dhulku booday ayaa waxaad timooday waxaad ka nacaysaan garmaye ayaa soo boodaa markaas waxaad tidhi qabiltu taswiijaha dataaday qabiltu taswiijaha guurkeeda waan aqbaliya guurinteeda meesha waxa taala waan aqbalaatay guurkeedii gabadha hadda kadib baad rabtaa inaad qabto soo ma ila weli ma qabtidaad eh dhinaca marka waa ka insho weeyaan weli ma ismeen aan arag badee dhinacna waa ka khabar oo marka siiqada lafdigaaga la fiiriyay weeyaan waaye وقد يأتي الكلام هذا الكون يمادى الأرقى بصورة الخبر في تلمانتي خبر في وطا والمراد وجهده لقوة به يستغن بالعكس الإنشاء إنشاء هي هو بالعكس عكسي عكسي ومحونا قنايا بصورة الإنشاء بوطها والمراد به الخبر وهي لفائدة فائدة دقيق مثال الأول كهره ومحيئة صورة الخبر بوطها وحلوج إلى إنشاء قوله تعالى الله هذا hadalkiisu والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ fiiri mas'aladan aayadan hadda waxay wadataa macnihii khabarkoo kale inshaan loo jeedaa ballaqmada fiiriya halkaasa ka fahmaysiinay walmudallaqaatu islaamaha la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihina naftooda halaathata quru'in saddex quru'i fiiri way sugayaan sow kama dhigno wax khabaroo ay sugayeen soo saa uma eko laakiin macnaheed waa maxay yatarabasna ha ha sugaan waa amar يتربصن حسقا وامر ويان وايان فقوله إلي يتربصن بصورة الخبر بوطا والمراد بها الأمر ويان حسقا أمر خلال محاول صاشر من الله يوين محكمينهم إن شاء صمه وايان وفائدة ذلك أرنك فائدة سوى محمد waayahe in kalaamkii suuratu khabar loo isticmaalo insana loo jeedo waa maxay faa'iido waa ta'kiidu ficl al-ma'mur bihi shayga la is-amrayo in xataa kaanahu aad mooday amrun waaqicu sida wax dhacay oo kale ayaa loola dhaqmayaa maadaama shay adag yahay wax dhacay ma la soo celin karaa hadduu qofka hadda ficil sameeyo oo saada maanta ficil sameeyey markaa saa dambe yidhi ficilkii waan daayey maan daayana hadda maxay qabugu sameeyey soo ma soo saas maaha marka ma dayn karaan weeyaan sida iyagoo sameeyey oo kale weeyaan حتى كان مد امر امر امر واقع يتحدث عنه وكشك لغا شيكيسنay marka ka sifati min sifat al-ma'mur bihi sida tilmaan waxay la samro ومثال عكس عكس مثال كسمه عكس ومحي وبصوره الانشاب وطا والمراد به الخبر قوله تعالى الله الكيس وقال الذين كوا حين كفروا قالوا بي للذين كوا حكوا امنوا رقمي اتبعوا الرعس وقال الذين كوا وحيراهم كفروا قالوا بي liladiina ku waxay ku yidhaaheen aamanuu rumeeyey markaas waxaa weeyaan ittabacuu surca sabiilna waddadayada walnaxmil aanu xambaarna khadaayaaku gafiyaalkiina walnaxmil hadda naxmishan amar baad moodaa soo maaha amarkuna inshuu ahaa walnaxmil xambaara in leeyaad moodaa markaa laakiin macnaheedu waanu xambaarnay weeyaan فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر وياه أي ونحن أننا نحمل حمبارنا وفائدة ذلك وحوى تنزيل الشيء الشيء إلا دجيه المخبر عنه حقي سلقه ورخميه منزل المفروض شيء الواجبيه وكله الملزوم به الذي الزامي فإذا كنت توحيتها شيء اللي ورخميه أيا وحا رخبان كأنما إن لقد لقوا كل شيء الواجبيه ولا سوى لازميه oo iyagu waxay ka dhigayaan inay waxan isku laazimiyaan waa hore isku waajibiyeen bay ka dhigayaan macnaha alxaqiiqatu walmajaaz waxay ku darnaa xaqiiqada iyo majaaska xaqiiqada iyo وينقسم الكلام هذا كوحو قيب سما من حيث استعمال حق استعمال مرك لفيريو إلى حقيقة ومجاز حقيقية مجاز واستعمالها فالحقيقة حقيقة هي يدو اللفظ ودوقا هذا كان المستعمل لا استعمالي فيما شيء وضع له لو دجي مثل أسد أسد وكره والحيوان حيوان كله طلقلي المفترس وحويا وحفسادية وحلاية فخرج بقولنا هذا الكلام وحكو بحي المستعمل المهمل باكو بحي فلا يسمى حقيقة لقوم عايد مايو ولا مجاسا مجاسا لقوم عايد مايو وخرج بقولنا هذا الكلام وحكو بحي فيما وضع له المجاس باكو بحي با وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام بوقيس من لغوية وشرعية وعرفية halkaas xaqiiqo horta waxa la yidhaahaa xaqiiqiya majaas waa kalaamka loo qeybiyaa حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف من الخطاب فطلع ثم المجاس قد يجي مفردة وقد يجي مركبا في المنتدى كلمة غابرت الموضوع مع, مع آه، غابرت الموضوع مع قرينة لعلقة تلد كخلع نعال الكون كي تراه آه، آه، وغض وغض طرف القلب عن سواه وحديث تلمحوها ان marka xaqiiqo waxaa la yidhaahaa waa kelimatun istucmila fiima wadica lah waa kelimo kastoo wixii loo dejiyey loo isticmaalo layidhaha horta majaas ma wax jira mise ma jira iyada xaggan dhig casharka beri baan na kaga siin doona haddii laha yidhaah warkiisa igu daa beri haddii laha yidhah baan dhimanin beri baynu insha allahu tacala u ictikaafi doonaa haddii laha yidhaah uu itikaafi doona hadii la yiraahdo واي مركا مجازنا وحا ليلها كلمة استعملت في ما في غير ما وضع له بليلها مثلا الأسد لباح والله يستعملها صبح مقع وحو حيوانك شاش كلام الضبك يحولها بالله جيسي اه عجيبك اه من قاس مرقى سي مقعيه صبح حبان من جيسي وبحي كور يا من جنس يدان بخيو هي من جنسي هذا مضحيه وحو نقنيا مرخص وحو هي مجاز مجاز نقنيا حقيقه اسمها هذه وكلمه مصطلح في غير موضعها وين ما ضمن هذه لا اله حقيقه النوع صحيح ايا وحب قيبنيسا هذنا صدح شرعيه لغويه عرفيه بعض قيبنيسا oo xaqiiqa sharciya isaga inoo sheegi doonee sharcigu siduu u dajiyaa loo isticmaalay sharcigu waxbuu dajiyo waxa uu dajiyaa loo isticmaalay walow loo qariyo curfka khilaaf sanadaan حقيقة لغوية لغة الله يسمعنا ولو شرعية عرفي وخلاف صنادان عرفية عرفي الله يسمعنا وحساس ويا كلاهما شرعي وعرفي آه نحور تقال الحضرة السوفية جوهر جوهر مغنوك حديث لوات جوهر مغنوك قربوها سوفي باختيبها وحي المرخص حويا كلاهما شرعيا وعرفيا نحوكت قال الحضرة السوفي اللغوي والمجاز آه، مرسل فيما سوى تشابه علاقته أو أساس وجزء وكل محل آلته ظرف آه، ظرف ومظروف مصبب صبب وصف لما آه، أرجع سعود مسيو الجري لا أصف مسيو الجري خلي أنا عنه <laughs> وحي المرخص وحي المرخص فخرج مركا عرفي وحي قيبسنيسا مركا انتاس فخرج بقولنا المستعمل المهمل باكو بخي فلا يسمى حقيقه ولا مجال مهمل كوا شيء معنى ولا حيسيسا مهمل waxa la yiraahdaa waxan macna wada lahayn ba marka macna loo dajibda marka fala yusma haqiqatan wala majazan wa kharij bi qawlina fi ma wada'a lahu al majaz wa kubahay wa tanqasim al haqiqatu wa qaysamaya thalathata aqsam sadh qaybood u qaybsamaysa waayahay ها صدح قدو قيسميسا لغوية من لغة لون اسفية وشرعية وعرفية فاللغوية هي يضع اللفظ ودوقة المستعمل لا استعمالي في موضع لو يحلو دجي في اللغة اللغة فخرج بقول هذا الكلام وحكو بحي في اللغة على حقيقة وشرعية وحكو بحي والعرفية من ذلك الصلاة ويان فإن حقيقة اللغوية الدعاء ويان فتقبل عليه ولغو حنباري في كلام أهل اللغة آه، كلامك اللغة أساسا لغو حنباري والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل واللفظ الله استعماله فيما وضع الله وحلو دجيه في الشرعي فغرد بقول هذا الكلام وحكو بحي في الشرعي الحقيقة اللغوية والعرفية كبحي مثال ذلك الصلاة ويان فإن حقيقتها الشرعية الشرعية آه، فإن حقيقتها شرعية حقيقة إذا الشرعية الأقوال وهذا الذي والأفعال وأفعاش المعلومة قانون المفتتحة بالتكبير وغفر فرقاء المختطبة بالتصليم سلامة ما ميسري فتحمل والغو حنباري في كلام أهل الشرعي أهل الشرعي كالآن كوغك على ذلك أنقص والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل واللفظ لا يسمع فيما وضع له حلود جي في العرف عرفية فخرج بقولنا هذا الكين وحكوب حي في العرف أمري الحقيقة اللغوية والشرعية كبحي مثال ذلك كساليس وحويا الدابة فإن حقيقة حقيقة الدابة هذا المقشو فإن حقيقة العرفية حقيقة العرفية والذوات الأربع أفر اللغات وحي صاحبه من الحيوان حيوان كمينة أفر اللغات وحي لما ليلها فتحمل عليه في كلام أهل العرف لغو حنباري وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاث أقسام صدح لها قيمة من حقيقة الله قيمية فإذا كنت جلت وحاول أن نحمل إنا نحنبارنا كل لفظ لفظ كستا على معناه الحقيقي معنيه حقيقة إنا نكون حنبارنا في موضع استعمال في موضع استعماله ما شاء الله استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة أهل اللغة استعمال هو لغة حنباري على الحقيقة اللغوية لغة حنباري وفي استعمال الشرع الشرعي استعمال في سنة على الحقيقة الشرعية لغة حنباري وفي استعمال أهل العرف لغة حنباري على الحقيقة العرفية لغة حنبارية يعني وحا قلب أو وحاوية وحوو أهمر كاف يعني فهيران أه adiga oo luuqa maraya inaad curfi la aado mas'aladii luuqada waa halis weeyaan weliga allah haysa taas adiga oo maraya markaas waxa weeyaan sharci xaqiiqada sharciga inaad luuqan la aado salaada ducada luuqada carabiga sawba sharcigu muxuu laakiin yaqaana waa aqwaaliyo afcaaliyo oo lagu furfurta allahu akbar lagana baxa salaamu calaykum haddaad tiraado sharciga xaqiiqada luuqadan la aago waan ducaysanna waa iska tegi karo hal yumkin xaqiiqo kasta meesheeda u isticmaal wallahu aclam wasala allahu wasalam jaa salam midalka nugu joogo